الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد cabdullaahi bnu jaxsh ayaanu qaadanaynaa maanta saxaabiga cabdullaahi bnu jaxshin lagu magacaabo iyo taariikhdiisii awalu man waa kii ugu horeeyey oo duciya loogu yeeray biamiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii cabdullaahi bnu jaxshin wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee la yidhi amiir اlmu'miniin aلsaxaabiyu saxaabiga alladii kaasoo nasuuqu aan ka soo kaxaynayna canhu xaggiisoon ka soo qaadanayna alxadiida xadiidka iyo sheekada al'aana hadda wafiiqu sillati waa miduu xiriirkiisu adag yahay oo birasuulillaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu la xiriirsan yahay aad buu xiriirkaasi ugu adag yahay wa waaxidun mid waaye oo min asxaabi asxaabtii asxaabtii alwaliyaati ee ugu horhoreeyey awaliyaadkii ahaa fi lislaami islaamka dadkii dhaqso qaatee awaliyaadka ahaayey ugu horhoreeyey ayuu markaa ku jiray fa huwa saxaabigaa aan rabna inaan ka hadalno ibnu cammati rasuuliillaahi illaahi ina eedadii rasuulka waaye sala allahu calayhi wasalam nebiga eeddadii baa dhashay daalika taana waxay tahay lianna ummahu hooyadii umaymata binti cabdilmualib ayaa kaanad camatan eedda u ahayd annabiya calayhi الsalaau wasalaam idan wafiiqo iyo xiriir adag baa ka dhaxeeyoo kala jira asaga iyo nebiga sala اllahu calayhi wasalam waa mare waa ina eeddadii rasuulka sala اllahu calayhi wasalam oo hooyadii umaymata binti cabdimuطalib kaanad waxay ahayd cammata الnebiy nebiga eeddadii calayhi الsalaatu wasalaam wahuwa asagu sihrun xidid buu la ahaa rasuulillaahi rasuulka sala اllahu calayh wasalam rasuulka xididkiisii waaye daalika waxayna ku dhacday xididnimada liأnna ukhtahu walaashii zaynaba binti jaxshin ayaa kaanad waxay ahayd zawjata الnebiy nebiga sawjadiisii alkariim rasuulkii sharafta lahaa iyo walaxda alummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyooyinkooda mid ka mid ah ayay walaashii ahayd bacdamaa nebiga uu qabay zaynaba binti jaxshin mu'miniinta oo dhan hooyay markaa u noqonaysaa dhinacaana xiriir baa ka jiray wa huwa asagu awalu man waa qofkii ugu horreeyo cuqida loo gunido loo xiray lahu asaga liwaa'un calam fi lislaami islaamka gudihiisa islaamka ninkii ugu horeeye calan inta loo gunuday ciidan loo dhiibay ayuu ahaa wa huwa asagu ninkaa saxaabigee sheekadiisa aan xaggiisa ka soo quminaynayn ka soo kaxaynayno ee maanta aanu baranayna bacda daalika intaa kadib waxaa u dheeraa awalu man inuu ahaa shaqsigii ugu horreeyey oo duciya loogu magacdaray daray almu'miniin ninkii ugu horeeyey amiir almu'miniin la yidhi buu ahaa isku soo duuba innahu asagu waa cabdullaahi bnu jaxshin cabdullaahi bnu jaxshin buu ahaa alasadiyu ee reer asadi loo nisbeeyey aslama waa islaamay cabdullaahi bnu jaxshin qabla an yadkhula alnebiyu nebiga intuusan gelin ka hor calayhi asalaatu wasalaam daara alarqam arqan daartiisa arqam ibnul arqam daartiisa waa daar safa ku tiilay hoosteeda islaamku markuu bilow ahaa ayaa meesha la geli jiray meeshaasuu dadka ku tacliimin jiray waa lagu dhuuman jiray bacdamaa indhaha dadku ay ka fog tahay macnaha awliyaadkuu ku jirayo rasuulku intuusan gelin daartii arqam ayuu islaamay fa kaana min asaabiqiina dadkii u hormaray u horreeyey buuna ka mid ahaa oo u dhaqay ilalislaami islaamka xaggiisa dadkii islaamka saabiqiintee dhaqso aaminay nebigoo qaatay buu ku jiray walammaa goortii adina annabiyu nebiga uu idmay calayhi asalaatu wassalaam liasxaabihi asxaabtiisa uu u fasaxay bilhijrati inay hijroodaanoo ila almadiinati madiine ay u hijroodaan firaaran fakasho iyo baxsasho bidiinihim diinkooda ay kala firxanayaan oo ay kala baxsanayaan min adaa qurayshin qoraysh dhibkeeda kaana cabdullaahi bnu jaxshin wuxuu ahaa haaniya almuhaajiriin muhaajiriinta koodii labaad mar allaala markuu rasuulku fasaxa ku siiyey idmay walammaa goortii adina annabiyu nebiga uu u idmay calayhi asalaatu wassalaam liasxaabihi asxaabtiisa uu u fasaxay bilhijrati hijradii ila almadiina madiina loo hijrooda firaaran fakasho iyo baxsasho bidiinihim diinkooda ay la fakadaan ay kala cararaan min ada qurayshin qoraysh dhibkeeda kaana cabdullaahi bnu jaxshin wuxuu ahaa haaniya almuhaajiriin muhaajiriinta kooda labaad id wakti lam yasbiqhu uusan uga hormarin ilaa haada alfadl fadligaa asagaa ilaa abuu salama mooyaane abuu salama uga hormaraye mar allaala markuu abuu salamo baxay waxaa ku xigay asagoo kii labaad buu ahaa calaa anna alhijrata hijrada ila allaahi ilaahay diinkiisa loo ila allaahi ilaa xaggiisa loo hijroodo iyo wa mafaaraqati alahl ehelka oo la faaruqo iyo waalwaطani waddanka iyo dhulka aad deggan tahay oo fii sabiilihi ilaahay jidkiisa darteed aad ku faaruqdo aan ahayn fakasho iyo waxyaabo kale xaggee ku noolaadaa iyo xaggee qaxootinimo ku tagaa aadan waddankaaga oga tegin laakiin ay tahay diintaada darteed lam takun ma aysan ahayn amran arin oo jadiidan ku cusub calaa cabdillaahi bni jaxshin kuma cusbayn hijrada aaditaankeedee la baxaayey oo diinta alla loo baxaayey iyo faaruqitaankaa la faaruqaya meeshii u deganaa iyo waddankiisii waddada alla asagoo ku baxaya lam takun maynan ahayn amran jadiidan arin ku cusub calaa cabdullaahi bni jaxshin cabdullaahi bnu jaxshin dushiisa kuma cusbayn waayo faqad haajara waa hijrooday huwa asaga iyo wa bacdu dawiyi dadkiisa qayb ka mid ah dadka xigtadiisii dawigiisii qaraabadiisa gobolka mid ah ayuu la hijrooday qabla daalika markaa horteeda ila alxabashati dhulkii xabasha waayo hijradii ee xabasha loo hijroodayba waa ku jiray midaan madiine la aadaye loo baxayana mid cusub kumahayna horay buu u soo arkay laakin laakiinse hijratahu hijradiisa haadihi ee tan ah aadihi almarati ee markaan ah kaanad waxay ahayd ashmala ashmal bay ahayd mid ka gun weyn ama ka qoto dheer bay ahayd wa awsaca mid ka baaxad weyn oo ka ballaaran bay ahayd tii hore waayo faqad haajara wuxuu la hijrooday ahluhu ehelkiisa wadawruuhu qaraabadiisii wa saa'iru bani abiihi bani abiih aabbihii ilmahoo ilmihii u dhalay gobol ka mid ah rijaalan rag wa nisaa'an haween ama dumar wa shayban odayaal wa shubaanan dhallinyaro wa sibiyatan wiilal yar yar ah wa sibiyaatin gabdha yar yar ah intaasaa maanta socotay markii hore asaga iyo in yaroo dawihiisii ka mida gobol ka midoo qaraabadii ah yay israaceen laakiin middan ayaa ka baaxad weyn oo ka gun weyn laakina hijratahu hijradiisaan haadihi lmarati markaan ah kaanad waxay ahayd ashmala mid gun weyn bay ahayd ama mid qoto weyn wa awsaca mid ka ballaaran oo ka baaxad weyn bay ahayd tii hore waayo faqad haajara wuxuu la hijrooday ahluhu iyo wadawuuhu qaraabadiisa dad ka mida iyo ehelkiisa iyo ilmaha aabbihii gobolka mid ah rijaalan rag iyo wa nisaa'an dumar iyo washayban odayaal iyo washubbaanan shubbaanan dhallinyaro wa iyo wasibiyaatin ilmo yar yar ahoo wiilal iyo gabdho isugu jira faqad kaana wuxuu ahaa eh, cabdullaahi bnu jaxshin beytuhu gurigiisa beyta islaamin guri islaam buu ahaa waayo dad ehelkiisii ayagoo dhanba diinta qaatay ahaayeenoo guri islaam buu ahaa waa qabiiluhu qabiilkiisuna qabiila iimaanin qabiil iimaan buu ahaa qabiil iimaan ku abtirsaday ahaayeen guri islaamnimo looga dhaqmuu ku sugnaa famaa infasaluu markii ay ka baxeen can makkata maka ama famaa infasaluu maba aysan ka infisaalinoo kama bixin can makka xataa badat ilaa ay sudaahirtay oo ay u muuqatay diyaaruhum guryahoodii xasiinatan kuwa murugaysan guryihiibaa murugoodayba guryo murugaysan bay guryahoodii noqdeen ka'iibatan ka'iibad ahoo mataqaanaa walbahaabsan ama walwalsan ay markaa noqdeen waqaddat waxay noqotay xaafadoodii guryahoodii khawaa'an kuwa oo waxay noqdeen mid maran oo eber ah khallaa'an waa isku macno cidna aan joogino khallaahoo maran ka an lam yakun waxaad mooddaa inuusanba ahaan ahayn fiihaa gudaheeda aniisun wax la weeshto wax inays ahoo ama dad ah min qablu horay inaysan u deganin baad mooddaa waayo xaafadii o dhan waa laga baxay walam yasmar uusan ku fidsan ama ku cawaynin fii rubuucihaa guryaha gudahooda saamirun mid caweeya ama fiidsana qof baa habeen meeshaa ku barya isma dhehaysid wax cuniys ah ama ehel ah ama dad ahaa hadda ka hor joogayna isma odhanaysid guryihii iyo daarihiibaaba xasiino noqday kuwa murugaysanoo walbahaadsan waxay noqdeen waqadad khawaa'an khallaa kuwa maranoo cidlo ah ka an lam yakun fiiha aniisun waxaad mooddaa in wax insi ah min qabl horay uusan u joogin wax la weeshto walam yasmar uusan ku dhafrin ama uusan ku haasaabin fii rubuucihaa guryaha gudahooda saamirun mid saamir ahoo dhafraaya ama habeen saamir ahoo soo jeeda walam yamdi ma ka soo wareeganin hayru qaliilin wax badan hayru qaliil macnaha wax yar un baa ka soo wareegatay calaa hijrati cabdillaahi cabdullaahi hijradiisa iyo waman macahu wixii micigiisa ahaa xataa kharaja ilaa ay soo baxeen zucamaa'u quraysh qoraysh odayaashoodii odayaashii zaciimiintii qoraysh baa soo baxay yatuufuuna ayagoo ku gaaf wareegayo ku dawaafaya fii axyaa'i makkata maka xaafadaheeda maka xaafadaheeda iyo degmooyinkeedii yaysaa ugu dhex wareegayeen waa odayaashii qorayshee gaalada limacrifati man mansay u ogaadaan raxala baxay oo ka tegey canhaa magaalada iyo xaafaddii xaggeeda oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah iyo waman baqiya intii hartay oo baaqi ku noqotay minhum xaggooda waxay u baxeenay u dawaafayeen zucamadu waxay ahaayeen bal inay kala cariftaanay kala ogaadaan yaa safrayoo madiine aaday yaa markaa jooga fii axyaa'i maka yatuufuuna kuwa ku wareega fii axyaa'i makata maka xaafadaheedii guryaheeda limacrifati man man aqoonsho ay rabaan inay aqoonsadaanay gartaanay ogaadaan raxala guuray canhaa xaggeeda oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah io man baqiya minhum wixii baaqi ku noqdee ku haray oo muslimiinta ka mid ah wa kaana fiihim waxaa ku dhex sugnaa jahlin wa kaana fiihim zucamadaa iyo odayadaa maka ku wareegaya waxaa ku jiray gudahooda abuu jahlin abujahlin abujahl iyo wa cudbat bnu rabiica ayaa ka mid ahaa iyo kuwo kale sanadana waa uu eegay cutbatu cudbaa wuxuu fiiriyey ilaa manaasili bani jaxshin reer bani jaxshin guryahoodii guryahoodii ayuu fiiriyo tatanaawaxu fiiha tatanaawaxu ay isku garaacaysa fiiha gudaheeda alriyaaxu dabaylaha dabaylaha ayaa isu garaacaysaoo isku dhudhufanaysay dabaylihii assaafiyaatu saafiyaadka ahaa dabaylihii boorka kicinaayey dabayshu markay xoog badan tahay waxaa loola jeedaa aad bay dhas iyo boor u kicisaa dabaylihii saafiyaadka ahaayee dhaska iyo boorka kicinaayee turaabta badan tuuraysay ayaa ah, xaafadihii reer bani ibni jaxshin guryahoodii isku garaacayay wa takhfiqu isku garaacaysay dabaysha abwaabaha albaabaheedii cid deggan ma lahee albaabihiina khafqan isku garaacid tanbatan bay ku dhufanaysaa labadii dabayshu markay timaado way isku dhacayaan wax qabanayo xirayaa markaa ma laha waa laga wada dareeray wa qaala cutba wuxuu yidhi asbaxad waxay noqotay diyaaru bani jaxshin khalaa'a meel maran oo cidlo ahoo tabkii ahlaha ehelkeeda u oynaya waa loo oynayaayuu guryihii ehelkoodii bay rabaan ka tegey saasuu markaa yidhi waxaa dhahaya waa cutba asbaxat diyaaru bani jaxshin khallaa bay noqdeen meel cidla ah tabkii oynaysa ahlaha ehelkeeda markaa u oynaysa faqaala abuu jahl baa hadalkii qaatoo wuxuu yidhi waman haa-ulaai kuwa maxay yihiin waxaas aad qiiqiimaynayso maxay yihin maayagaa dad ah uula jeedaa xataa tabkiyahum diyaar ilaa xaafaduhu way ooyaan wax loo ooya maba ahanba wax sharaf ay leeyihiin ma laha maxay yihin ma dadkaasaa dad ah waaye ilaa diyaartayuu oyso uma kabacdi wadaca wuxuu saaray abu jahlin yadahu gacantiisa fii daari cabdillaahi bni jaxshin cabdullaahi bnu jaxshi daartiisii yuusaa u qabsaday faqad kaanad waxay ahayd ajmala haadihi duuri xaafadaha guryaha ku yaala guriga ugu qurux badan oo aqnaaha uguna sarreeya ama ugu deeq badanoo waxba aan ka maqnayn saasaa cabdullaahi gurigiisii ahaa waa ka tegoo wuu ka cararay diintiisii buu la firxaday abujahl baa ku dhegayba waa qaatay wuu la wareegay wa jacala wuxuu guda galay abujahl yatasarafu inuu ku tasarufayo fiiha gurigii cabdullaahi iyo wa fii mataacihaa alaabta ku jirtaba kamaa yatasarafu suu ugu tasarufu u isticmaalo almaaliku midka wa waxantay fii mulkihi mulkigiisa sidii wax asaga uu leeyahay oo kale yuu ugu tasarufaya waa seexana mararka gobol ka mida alaabtii uu isticmaalaya waa ku hurdaya waa ku qadaynaya yatasaraf inuu ku tasarufayo ku isticmaalanayo gurigii iyo mataacdiiba kamaa yatasarafu almaaliku nin maalig ah oo wax leh suu ugu tasarufo u isticmaalo fii mulkihi mulkigiisa falamaa goortii balaqa ay soo gaartay cabdullaahi bnu jaxsh ee magaalada madiinu joogaa maa sanaca jahlin abujahlin abujahl wuxuu ku sameeyey bidaarihi daartiisa abii jahl baa gurigaagii la wareegay waa ku tasarufayaa suu doonuu isticmaalayaa markii sidaa la yidhi dakara wuxuu u sheegay cabdullaahi dalika arrintaa lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebigu u ashtakoodoo rasuulkuu u sheegay faqaala lahu nabiyu nebigana wuxuu cabdullaahi ku yidhi calayhi salaau wasalaam allaa tardaa alaa tardaa miyaadan raalli ku noqonin yaa cabdallah cabdullaahiyo ma ku qanacsan tahay oo raalli ma ku tahay an yucطiyaka allaahu inuu ilaahay ku siiyo bihaa daartaa beddelkeedii sababteeda uu gaalkaa kaaga qaatay daaran daar oo filjannati jannada ku taala u daa baa la yidhi ha qaatee hadday wax u anfacayso ama ay wax u tarayso raallisa ma ku tahay cabdullaahiyow inuu alla ku siiyo daartaa beddelkeeda daaran daar kaloo fi ljannati jannada dhexdeeda ahaatay waa intuu raadinayay qaala balaa yaa rasuul allah haa buu dhahay rasuulkii allow raalli baan ku ahay in ilaahay daar jannada iigu beddelow isiiyo qaala rasuulku wuxuu dhahay fadaalika laka arrintaasaa kuu sugnaatay ballanqaad nebiga u ballanqaaday inuu ilaahay agtiisa cabdullaahi daar uga dhisay jannada gudaheeda fa taabat markaasay fiicnaatayay tiib noqotay nafsu cabdillaahi cabdullaahi naftiisa wa qarrat caynuhu ishiisana way ku qaboobsatay guri baa jannada lagugu dhisaa daartan adduunka mid janno alla kuugu bedelaa markii la yidhi waa tiib noqoto way fiicnaato way qurxowday naftiisa fataabat nafsu cabdillaahi cabdullaahi naftiisaa tiib noqotay way qanacday waqarrat caynuhu ishiisiina way qabowday maa kaada ma sigin cabdullaahi ibnu jaxshin yastaqiru inuu ku sugnaaduu ku dego fi lmadiinati magaalada madiina bacdamaa wakhti kadib oo takabadahu wakhti kadib oo takabad ay ka noqotay macnaha cabdullaahi bnu jaxshin ma sigin inuu magaaladii madiina deganaado waayo dhibkii iyo rafaadkii iyo mashaakilkii buu ka soo baxay mar allaala markii meeshii uu yimid uu soo degay maba siginba inuu daartii madiina ku sugnaado bacdamaa takabadhu mar allaala markii ama dhibaatadii soo gaartay ka bacdi dheh oo min nasabin dhibkii ahaa oo fii hijratayhi labadiisii hijro aluulaa waاhaaniya ilan labadii hijree xabashayi tii madiina labadaba uu ka qayb galay mar allaala markii ay soo gaartay kadib nasabkii iyo daalkii iyo tacabkii iyo dhibkii labadii hijro ee tii hore tii damba ah ma sigin inuu sii istiqraaru sii deganaado madiino bacdamaa wakhti kadib takabadhu ay soo gaartay min nasabin dhib iyo tacab oo fii hijratayhi labadiisii hijro ay ku soo gaartay alulaaya waاhaaniya wamaa kaada ma sigin yaduuqu inuu dhadhamiyo shay-an waxoogaa oo min acmi raaxati raaxa dhadhankeeda ah fii kanafi lansaari ansaar gudahooda reer madiina dhexdooda inuu ku dhadhamiyo raaxo min acmi raaxati waa xasilooni iyo degganaa dhadhankeeda bacdamaa meel dhib badanoo laysku dhibayo uu ka soo baxay maba baraaxo bacda bacdamaa naalahu markii ay gaartay kadib min adaa dhib oo calaa yadi qurayshin qoraysh gacanteeda dhibkii ku soo gaaray kadib xataa intii shaa allah ilaahay uu doonay haddana an yatacarada inuu u soo bandhigo liaqsaa imtixaanin imtixaankan u qaraaray u adag carafahu fii xayaatihi noloshiisa uu ku yaqiinay carafahu oo ku aqoonsaday noloshiisa imtixaan noocaas ah ayaa haddana uu dhadhamiyo ilaah dhadhansiiyey macnaha waxaa loola jeedaa mar allaala markii dhibkii hijradii labada dhibood iyo mashaakilkii maka uu ka soo baxo madiine soo degay asoo isdhahaya hadda ayaad ka badbaaday oo bas waay way ku dhammaatay daal iyo labadii hijro daalkoodii ood isleeyahay haddaad dhadhamisay raaxada dhadhankeeda oo reer ansaar gudaheeda ah markii dhibka quraysh ay soo gaarsiiyeen uu ka soo badbaaday isla markii maba u suurogelinba inuu si fiican u dhadhamiyo ilaa haddana alla uu doonay ilaa la haddana imtixaan kale korka laga saaro ilaa qofka muslimka xaaladiisa waa saar imtixaanba imtixaan baa loo dhiibaa dhibba dhib baa lasii marsiiyaa sabirkiisa iyo adkaydkiisii dulqaadkiisii meesha ugu dambaysa marka la ogaado kolkaasaa garaadada loo xidhaa waaye xataa shaa allah ilaa ilaahay uu doonay an yatacarada inuu u soo banbixiyo ama uu u bandhiga liaqsa imtixaanin imtixaankan u qareer carafahu uu ku yaqiinu ku aqoonsanayo fii xayaatihi noloshiisa iyo wa an yucaaniya inuu dhadhansiiyo acnafa tajarubatin tajarubo io imtixaankan u adag laqiyahaa uu la kulmo cabdullaahi munda aslama laga soo biloabo maalintuu islaamay imtixaankan ku dhici doonaa shay kasta ka adkaa shay kasta ka dhib badnaa xaaladaasuu markaa ahaa oo arrintaasuu markaa ku jirnay ee falnurhifi asamca falnurhif aan soo raaricino aan soo dhigni aan soo tuurna asamca maqalka liqisati sida qisada tilka e, tajarubada tajarribadaa iyo imtixaanka alqaasiyati ee qaraar almurati ee qaraar ama alqaasiyati adag almurati ee qaraar qisadaa bal aan waxoogaa dhegta u soo dhigno aan dhegaysanaba wala jeedaa qisadaa imtixaankaa adag ee la marsiiyey qisadeeda falnurihi fi samca maqalka aan u soo raaricino dhegah aan u soo tuurno liqisati tilka tajarubati imtixaanka iyo tajarubkaa alqaasiyati qalalnaa ee xoogga badnaa almurati ee qaraaraa wixii markaa u ahaa hadduu noo bilaabaya imtixaankii intadaba wuxuu xulay ama uu ka doortay alrasuulu rasuulka salawaat ullaahi calayhi amaaniyatan sideed min asxaabihi ayuu asxaabtiisii ka soo xulay sideed nin oo saxaabada ka miduu asxaabtiisii ka soo xulay lilqiyaami say ugu istaagaan oo ay u soo fuliyaan biwali camalin camalkii ugu horreeyey caskariyun oo caskari ah filislaami islaamka dhexdiisa dhaqdhaqaaqa militari midkii ugu horreeyey say ugu istaagaan macnaha biwali camalin caskariyin waa howlgal caskari ahoo militari ah qabla alislaami islaamka hortiikii ugu horreeyey inay sameeyaan fiihim sideeddaa waxaa ku jiray cabdulaahi bnu jaxshin wa sacd bni waqaas ayaa ka mid ahaa wa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low ammiranna waxaan amarkiinna u dhiibayaa oo aan madax idinkaga dhigayaa calaykum korkiina sideediinan asbarakum midkiina idinkugu adkaysiga badan cala aljuuci waalcatashi oonka iyo baahida sideediinan waxaan madax idinkaga dhigayaa low ammiranna waxaan amarkiina u dhiibayaa oo aan madax idinkaga dhigayaa calaykum korkiina asbarakum kiina idinkugu sabar ka badan cala aljuuci gaajada iyo walcadashi oonka uma caqada rasuulku wuxuu gunuday uu xidhay liwaa'ahum calankoodii licabdullaahi bni jaxshin buuna u dhiibay fa kaana cabdullaahi awala amiirin waa amiirkii ugu horreeyey ummira madax looga dhigo calىa طaa'ifatin koox oo min almuminiin mu'miniinta markaa ka mid ah xadada wuxuu u xadiday arasuul rasuulka alkariimu ee sharafta lahaa licabdillaahi bni jaxshin wuxuu u xadiduu u sheegay wijhatahu wijhadiisa macnaa meeshuu u dhaqaaqi lahaa ayuu u xadiday wa acطaahu wuxuu u dhiibay kitaaban warqad wa amarahu wuxuu amray rasuulka cabdullaahi allaa yandura inuusan eegin uusan fiirinin akhrininna fiihi warqadda gudaheeda ilaa bacda masiirati yowmayn laba maalmood markuu socdo kadib maahane warqaddaan qaad buu yidhi dhaqaaq maanta laga bilaaba laba maalmood socodku markuu idiin dhammaado wakhtigaa warqadda fur kadibna akhri wixii markaa ku qoran falama nqadaa markay guteen markay u dhammaatay calaa masiirati asariyati kooxdii ilaalada ahayd socodkoodii yowmaani laba maalmood markay dhammaysteen nadara wuxuu fiiriyey cabdullaahi fi lkitaabi warqaddii buu fiiriyey fa idaa fiihi waxaa ku qoran idaa nadarta haddaad eegtood fiirisa fii kitaabii warqaddaydaan haadaa ee tan ah amdi ama famdi dhaqaaq markaa socod bilow haddana soco xataa intii tanzila aad degto nakhla nakhla meel la yidhaahdo meesha nakhla la yidhaahda ilaa aad degto waa bayna طaa'ifi wa makata maka iyo طaa'if meel u dhaxaysa waaye fatarasad u dhuumo oo waxaa u gabataa bihaa meesha aad ugu gabataa qurayshan quraysh waqif lanaa noo soo ogow oo noogu soo kuurgal calaa akhbaarihim akhbaartooda intaasaa ku qornayd warqadii nakhla waa meeshii markii nebiga daa'if uu ka soo laabtay kadibna uu maka rabay inuu ku soo laabto meeshii inta uu ku nastay jinniyaashii ay ula kulmeen oo ay meesha ugu yimaadeen asagoo tukanaya ama alla baryaaya nakhla meeshaa bay ahayd waxay u dhaxaysaa daa'if iyo maka meesha ugu gabba baa layidhi fatarasa u dhuumo bihaa ayada biha meeshaa qurayshan waqif ogow oo noosoo noogu dul istaag lanaa annaga noo soo ogow oo noosoo noogu soo kuurgal ee noo soo tebi oo noo keen calaa akhbaarihim akhbaartooda wamaa in atamma maba dhammaynba cabdullaahi alkitaaba kitaabkii markuu dhammeeyey macnaha xataa qaala ilaa uu yidhi samcan wa waطaaca maqal yaطeec baan isugu daray linabiy illaahi nebiga alla salى allahu calيه wasalam warqadba ha ka akhriya warqadda nebigaa ku amray sala اllahu calayh wasalam nebigaa soo qoray qiraa'adii markuu dhammeeye buu dhahay samcan waan maqlay wa طaacatan waana ateecay linabiy illaahi nebigii alle uma kabacdi qaala cabdullaahi wuxuu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisa ina rasuula اllahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam amaranii wuxuu i amray an amdiya inaan socdoon dhaqaaqa ilaa nakhla nakhla ilaa aan ka tago liarsuda oo aan ugu gabbado qurayshan qurayshoo meesha aan ku sugan ugu cimri galo xataa ilaa aatiihi aan u keenoon ula tago rasuulka biakhbaarihim akhbaartooda warqaddan waxaa laygu amrayaa buu dhahay saxaabadaydiiye inaan dhaqaaqo maklana aan tago meesha aan ugu dhuuntoon u galo dhulka quraysh haddana aan nebiga u geeyo xataa aatiyahu ilaa aan u geeyo ula taga rasuulka biakhbaarihim qabaradooda waqad nahaanii wuxuu kaloo iga reebay anwuxuu iga reebay can an astakriha inaan qasbo xaggeeda can an astakriha inaan ikraahon qasbo axadan axad oo minkum adinka idinka mid ah cala mici inuu iraaco inaan qasab idinkaga dhiga inaad iraacdaanna rasuulku waa ii diiday ee faman kaana qofkii yuriidu doonaya ashahaadata shahaado qofkii doonaya ilaa meel khatara la aadayaa oo yarqabu jeclaysanayo aad u jecel fiiha shahaadada falyasxabnii ha isoo raaco waman kariha qofkii nacaya daalika arrintaana falyarjic ha iska laabto hayra madmuumin asoon la eedaynaynin wax eedayn ah ama dembiya korkiisa asoon ahaanayn ha iska noqda kaa rabin dembi looma haysto qofkii raba shahaado aadna u jecelna falasxabnii hay soo raaca buu yidhi faqaala alqowm qoomkii waxay dheen waa intii la socotee samcan wa aacatan anaguna waan maqalno waan ateecnay lirasuuli illaahi sala اllahu calayhi wasalam innamaa namdii macaka waan ku raacaynaa xayثu amaraka nebiy ullaahi meeshii nebiga alla uu ku amray inaad aaddo ayaan ku raacaynaa cidkaaxaraysa malahabay dhaheen uma kabacdi saara alqowmu qoomkiibaa dhaqaaqay oo socday xataa balaguu ilaa ay gaareen nakhla nakhla meesha la dhoo watafiquu waxay guda galeen ciidankii yajuusuuna inay ku dhex wareegayaan ay ku gaaf wareegayaan khilaala duruubi xaafadaha iyo waddooyinka dhexdhexyaalkooda liyatarasaduu say ugu gabbadaan meeshay u helaan akhbaara qurayshin qoraysh akhbaartooda mar allaala markay dhaqaaqeenay nakhlo tageen waxay guda galeen inay gaaf wareegaan yaduuruuna wayabaxauun inay baarbaaraan oo ay dhexdhex galaan ay ku wareegaan khilaala duruubi wadooyinka dhexdhexyaalkooda liyatarasaduu say ugu dhuuntaan meeshay ugu cimri galaan akhbaara qurayshin qoraysh qabaradooda wa fii maa waqti hum ayagoo kadaalika xaaladoodu ay sidaa tahay absaruu waxay ka arkeen can bucdin meel fog meel dheer baa waxay ka arkeen qaafilatan safarley safar bay arkeen oo liqurayshin qoraysh u sugnaaday fiihaa safarkaa waxaa gudihiisaoo la socda arbacatu rijaalin afar rag baa la socotaa hum waxaa ka mid ahaa camr ibnu alxadramiy ninka lagu magacaabo kow waalxakam ibnu kaysaan labo kaysaan wa cuثmaan ibni cabdilaahi saddex iyo wa akhuuhu almugiiratu walaalkii mugiira afartaa nin qaafilo ay la socdaan oo safar tijaaro ah ganacsi iyo xoolana wada u socda maka ayay la kulmeen oo ay meel dheer ka arkeen wa macahum afartaa micigooda waxaa ahaaboo la socday tijaaratun tijaaro iyo xoolo liqurayshin quraysh ay leedahay fiihaa waxaa ka mid ahaa oo tijaartaa ku dhex sugnaa juluudun maqaar ama harag aad baa looga ganacsan jiray wa zabiibun iyo zabiib wanaxwuhaa wixii lamid ah labada oo mimaa kaanad wixii ay ahayd tatajiru mid ka ganacsata bihi kaa qurayshun qoraysh waxyaabay qoraysh ka ganacsan jirtay ayay wadaan cinda dalika marka agteeda akhada waxay guda galeen asaxaabatu asxaabtii yatashaawaruuna inay ka tashanayaan fii maa baynahum dhexdooda fii maa baynahum wixii dhexdooda ahaaday inay ka tashtaan maxaan samaynaa wa kaana alyowm maalintaa waxay ahayd aakhira yowmin maalintii ugu dambaysay min alashhuri alxurum bilaha xurmada leh lama dagaalami karo bilaha xurmada leh ee dagaalku xaaraamta ahaa ayaa lagu jiray waa maalintii ugu dambaysay seen yeelnaa baa la yidhi marka qaaluu waxay dhaheen in qatalnaahum in qatalnaahum haddaan la dagaalanno dadkan fa inamaa naqtuluhum waxaan la dagaalannay oo aan laynaynaa oo haddaan layno waxaan laynay fii shahri alxaraami bilxurma leh haddaan u tagnoon hadda kow ka sina dhammaantood waa bilxurma leh wa fii dalika arrintaa maabaa ku sugan fiihi gudihiisa min ihdaari xurmati in lagu xadgudbay ah xurmadii iyo sharaftii haada shahr bishan ay markaa lahayd iyo watacarudi usoo bambixid inay nagu soo bambaxdo lisukti اlcarabi carab caradeeda jamiican dhammaan carab oo dhan inay noo cararto marka muslimiintii way xadgudbeen dil xurmo leh bay dagaalameen ila wax yar unbay rabaan islaamka ceeb yar ama qalad yar inay ka arkaan taas haddaan samayno la dagaalanno bishan xurmada leh waxaa ku dhex sugan ihdaar iyo nusqaamin iyo ku xadgudub xurmadii bisha lagu xadgudbay iyo wtacarudi lisuquط اlcarabi jamiican carab oo dhan oo noo caroota wain amhalnaahum haddaan sugno oo aan dhahna maantay ku eg tahay waxoogaa aan u kaadino maanta ha dhammaatee xataa yanqadaa ilaa ay dhammaato haada اlyowm maanta dakhaluu waxay naga gelayaan fii ardi اlxarami dhulkii xormada la'aa haddana wa asbaxuu waxay noqonayaan fii ma'manin minaa kuwa aamin naga ah dhulkii xormada lehna lagulama dagaalami karo haddaan isdhahno hadda suga dhulkii xaramkay naga gelayaan hadda aan qabano aan dilna haddaan dhahno xoolaha aan ka qaadanana waa bilxurma leh maxaan samaynaa laba darantay noqotay waa la tashtay waxbaa la keekeenay wamaa zaaluu kama aysan zurin yatashaawaruuna inay tashanayaan xataa ajmacuu ilaa ay ku kulmeen ra'yuhum ra'yigooday go'aan ku gaareen cala alwuhuubi in lagu boodo calayhim korkooda halla qabta bay dheen ragga iyo wa qatlihim dilkooda iyo waahdi maa inay qaataan fii aydihim gacmahooda ku jira haniimatan haniimaan in loo qaato go'aankaasaa la gaaray laakiin tashaawur buu ahaayo way isla tashadeen wa fi laxadaat laxadaat ilbiriqsiyo dhexdooda qataluu waaxidan minhum min afartii kamida bay dileen wa asaruu waxay soo qafaaleen gacanta ku dhigeen inayni laba saddex soo ma aha mid baa haray wa fara araabic kii afraadna wuu baxsaday waa cararay min aydiihim gacmoodu ka baxsaday istaaqa wuu soo qunsaday marka ama wuu soo kaxaysta dheh cabdullaahi bnu jaxshin iyo wasaxbu asxaabtiisa alkafiirayni labadii qafaala way soo kaxaysteen walciira ciirtii lacay xoolihiina way soo wateen mutawajihiina ayagoo la soo aaday oo u soo jihaystay ila almadiinati magaaladii madiina xaladaasay sameeyeen falammaa qadimuu markay u soo galeen calىa rasuuli اllaahi rasuulka salى اllahu calayh wasalam wawaqafa wuu dul istaagay calaa maa facaluu waxay sameeyeen oo waqafa uu dul istaagay macnaha uu qirtay uu yaqiinsaday calaa maa facaluuhu wixii ay sameeyeen istankarahu wuu ku inkiray rasuulka sal اla alيه wasalam ma u madax salaaxin mana taageerin waa ku diiday rasuulka sal اla alayه wasalam ashadd اlistinkaari weli diidid iyo inkiritan u daran wa qaala lahum wuxuu ku yidhi wallaahi maa amartukum biqitaalin aniga dagaal idinma farin buu dhahay sal alay wasalam maanaa dagaal idiin diray wallaahi baan ku dhaartee maa amartukum biqitaalin dagaal idinma farin ani oo ma idin amrin wa innamaa amartukum waxaan idin amray an taqifuu inaad noo soo ogaataan noo soo kuurgashaan calaa akhbaari qurayshin qoraysh qabarkeeda keliya iyo wa an tarsuduu inaad u kuurgashaan ood u gabbataan xarakatahaa dhaqdhaqaaqa qoraysh ha idin arkaana xataa keliya ha ogaadaana ciidan muslimiin inay jajawlaynayaan oo ay meesha ku jiraan intaas keliyan idin diray buu dhahay rasuulka sal alla alيh wasalam waa awqafa qafa wuu istaajiyey alasiirayni labadii qafaal xataa yandura ilaa uu ka fiiriyo u ka eega fii amrihimaa arrintooda waayo qafaalkan qalal buu ku dhacay ma ahayn mid waxa loo keenay marka la fiiriyo hadda marka labadii asiir arrintooda waa tawqiifiyo dib buu u dhigay wacrada wuu ka sii jeestay can ilciiri xoolxoolihii falam ya'khud minhaa shay-an waxba kama qaadan rasuulka sala allahu calayh wasalam cinda daalika markaa agteeda suqita waxaa lagu riday fii aydi cabdillaahi bni jaxin wa asxaabihi suqita way ku duldhaceen gacmahooda macnaa way nadaamoodeen baa loola jeedaa farahay qaniineen wa ayqanuu waxay yaqiinsadeen annahum ayagu halakuu inay halaagsameen bimukhaalafatihim khilaafkoodii ay khilaafeen liamri rasuuli اllaahi sala اllahu calayhi wasalam wazaada waxaa ku sii kordhiyey calayhim korkooda almra arrintoy dayqan ciriiri waxaa ugu sii kordhiyey anna ikhwaanahum walaalahood oo min almuslimiina muslimiintii ka mid ah ayaa tafiquu waxay guda galeen yukiruuna inay ku badinayaan calayhim korkooda min allowmi dagaalka canaaqtaa lagu badiyey waxay kaloo sameeyeen walaalihii muslimiinta wayaswaruuna inay ka jeesanayaan canhum xaggooda kullamaa mar kastoo maruu ay soo maraan bihim ayaga wiilashaan arrintan sameeyey ayagoo saa u murgaysan oo yaqiinsaday inay halaagsamayaan ayaa haddana waxaa ku sii kordhiyey wasaada waxaa ku kordhiyey calayhim korkooda alamra amarka waxaa ku sii kordhiyey diiqan cidhiiri kale waxay kaloo la sii cidhiirtoomeen anna ikhwaanahum walaalahood oo min almuslimiina muslimiinta ka mida ah tafiqu waxay guda galeen yukiruuna inay ku badiyaan calayhim korkooda min allawmi dagaalka wayaswaruuna ay ka sii jeestaan canhum xaggooda kullamaa maruu bihi markastay soo agmarayaan wayaquuluuna ay leeyihiin khaalafuu amra rasuuli illaahi sala allah calayh wasalam amarkii nebiga ay khilaafeen mar kastoo agtooda soo mar kuwaas waa kuwii amarka nebiga khilaafay maba la fiirna waa laga sii jeesanayaa ciriiri bay kusii abuurtay taana waqad isdaadu waxay kaloo ku siyaadisay xarajan calaa xarajin xarajkii iyo ciriirigii iyo dhibkii jiray calaa xarajin xaraj iyo dhibkali ciriir kale waxaa ku sii siyaadiyey oay la murugoodeen xiina wakhtigii calimuu ay ogaadeen anna qurayshan quraysh ibtakhadat inay ka samaysatay min haadihi alxaadiثati dhacdadan dariicatan waxay ku bannaystaan dariica inay dariico ka dhigtaan wasiilo linayli inay wax kaga sheegaanay ku gaaraan min rasuuli sala allahu calayh wasalam ma dhihin dad baa saa yeele waxay dhaheen maxamed wuxuu samaysay uma jeediin maxamedkii maantoo dhan fiicnaa wuxuu sameeyey bishii xirmadle asaga ku xadgudbay macnaha arrintii dhacdaa waxay ka dhigteenba ee qoraysh iyo raggii gaalada ahaa inay wasiila ka dhigtaan dariica linnayli inay ku caayaan amay wax ku gaarsiiyaan min rasuuli illaahi sal alla alih wasalam tiina markay maqleen way sii murugoodeen iyo watashhiiri bannaan dhigid inay faafiyaan ceebta bihi bayna alqabaa'ili arrintaasi bayna alqabaa'il tafshiirku waa inay suuqa sii geliyaan oo ay faafiyaanay arrintii ka dhigaan mid bannaanka baxsan bayna alqabaa'ili meeshay tagaanba moxamed wuxuu sameeye ma maqasheen moxamed wuxuu ku kacay ma maqasheen tafshiir bay ku sameeyeen bannaan dhigid ee bihi arrintaa bayna alqabaa'ili fakaanad waxay ahayd taquulu mid dhahda waa qurayshe inna muxammadan muxamed qad istaxalla wuxuu xalaalaysta u banaystay ashahar alxaraam bishii xurmad le inuu dagaalamo fasafaka wuxuu daadiyey fiihi bishii xurmad lahayd addama dhiig buu daadiyey wa akhada almaala xoolana wuu qaatay wa asara rijaal ragna waa qafaashay intaasay isugu dareen falaa tasal ama falaa tas'al ha weydiinin falaa tasalha su'aalin can mablaqi xusni cabdillaah cabdullaahi bnu jaxshin murugtiisii uu murugooday heerka ay gaartay qofna ha weydiinin asaga iyo wa asxaabihi asxaabtiisada calaa maa shaygii farada minhum ka dhacay xaggooda waxyaabihii ka dhacay xaggooda sidii ay uga murugoodeen heerka weyn ay murugi ka gaartay qofna ha weydiin waa lagaa hubaaye walaa can khajalatihim khajalka iyo yaxyaxa qofna ha weydiinin oo min rasuulillaahi rasuulka ay ka khajalayaan limaa awqacuuhu wixii ay ku rideen fiihi gudihiisa oo min alxaraji xaraj iyo dhib ah waa tayo laleeya nebiga waxaa sameeyey nebiga waxaa sameeyey murugtii weyneed ay ka murugoodeen iyo heerka ay gaadsiisan tahay cidna ha su'aalin falaa tasal ama falaa tas'al ha su'aalin can mablaqi xusni cabdillaahi cabdullaahi ibnu jaxshin iyo asxaabihi asxaabtiisa mablaqii iyo meeshii ay ka gaareen tiiraayo iyo murug calaa maa farada wixii ay sameeyeen ama ay ku dhaceen minhum xaggooda walaana ha weydiin can qajalatihim qajalkooda iyo yaxyaxooda iyo wejigabkooda min rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa ay ka wejigabaan limaa awqacuuhu wixii ay ku rideen fiihi rasuulka oo min alxaraji ciriiri iyo dhib ah walama markay ku adkaatay calayhim korkooda alkarbu kurbadi oo wafaquna calayhim ay ku adkaatay albalaa imtixaankii ayagoo murugtaa ku jira jaa'ahum waxaa u yimid albashiiru bishaareeyihii nin bishaaraynaya oo yubashiruhum ugu bishaaraynaya bianna allaaha ilaahi subxaanahu nasahnaaye qad radiya inuu ka raalli noqday can saniicim wixii ay sameeyeen ilahi baa raalli ka noqday subxaana wa tacaala وأنhu anzala inuu ku soo dejiyey calaa نabiyihi nebigiisa fii daalika arintaa qur'aanan qur'aan baa lagu soo dejiyey bishaaradaasaa loo keenay falaa tasal haddana qofna ha weydiinin can madda farxatihim farxaddooda fogaanteeda meesha ay gaartay haddana waqad طafiqa annaasu dadkii waxay guda galeen yuqbiluuna inay qaabilayaan calayhim wiilasha korkooda mucaaniqiina ayagoo qoorqooraynaya mucaaniqaadka waa marka laba qofoodoo safar ku kala maqneed markay isku yimaadaan say isu u salaamaan baa mnaqa la yidhaahdaa mucaaniqiina mucaaniqiina ayagoo qoorqooraynaya mubashiriina u bishaaraynaya muhani'iina u tahniyeynaya wahum ayagoo yataluuna akhrinaya maa nazala wuxuu soo dejiye alleh fii camalihim howlgalkoodii oo min qur'aanin majiidin qur'aan sharaf leh ah falaqad nazla wuxuu ku soo dejiyey alle cala اnabiyi nebiga qowl اllahi walaqad nazla waxaa degay cala اnabiy nebiga dushiisa qowl اllahi ilaahay qowlkiisii callad kelimatuhu kelimadiisii kor noqotee yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can الshahri اlxaraami bilaha xurmada leh qitaalin dagaal la dagaalama fiihi bilaha dhexdooda ayay ku su'aalayaane qul waxaad dhahdaa qitaalun dagaal fiihi bilaha gudahooda la dagaalamo kabiirun wax weyn waaye waa dembi weyn wasadun jeedin can sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa layska jeediyo wa kufrun gaalnimo bihi alla lagu kufriyo iyo wاlmasjid اlxaraami masaajidka xurmada leh oo dadka laga jeediyo wa ikhraajun saarid laga saara ahlihi ahelkiisa minhu masjidkii xaggiisa ayaa akbaru ka weyn cinda allahi ilaahay agtiisa hal bil baa la dagaalamay hal maalin iyo wakhti yar meeqaad isku darsateen firya baa la yidhi waa dembi weyn horta hore lama inkirsana laakiin jeedin ilahay jidkiisa dadka laga jeediyo gaalnimo alla lagu gaaloobo masaajidkii xurmad lahaa oo dadka loo diido bixin laga bixiyo dadkii meesha degganaad soo ceyriseen intaasaaba akbaru ka weyn cinda allah alla agtiisa waalfitnatu fitnadii shirkiga iyo gaalnimadaa suuragala in loola jeeda ayaa akbaru ka weyn min alqatli dilka aayadaasaa soo degtay raalli baa laga noqday ilaahayna waa cafiyey falamaa naزlat markay soo degtay alaayaat اlkariimaat aayadaha fiicfiican daabat waxaa fiicnaaday nafsu rasuuli rasuulka nafsadiisaa diib noqotay alkariim salawaat اllahi calayh faaqada wuxuu qaatay ancira xoolihii wafadaa wuxuu furtay alasiirayn labadii qafaalna xooluu dhaafsaday waradiya wuxuu raalli ka noqday can saniici cabdilaahi bni jaxshin wixii u sameeyey iyo wa asxaabihi id waqti kaanad ay ahayd qaswatuhum duulaankooda haadihi ee kaa ah xadaثan dhacdo kabiiran oo weyn fii xayaati اlmuslimiin muslimiinta noloshooda muslimiinta noloshooda xaadita weyn bay ku noqotay fakhaniimatuhaa haniimadeeda duulaankaa haniimadiisa awalu haniimatin haniimatii u horaysa bay ahayd ukhidat fi lislaami islaamka loo soo qaaday wa qatiiluhaa kuwa kii looga dilayna qatiilkoodii awalu mushrikin gaalkii ugu horey buu ahaa araaqa almuslimuuna muslimiintu ay qubaan ama ay daadiyaan damahu dhiiggiisa wa asiiraaha labadoodii qafaalna awalu asiirayn laba qafaal kuwii ugu horey bay ahaayeen waqaca ku soo dhacay fii aydi almuslimiin intaasoo dhanba taariikhday gashay saasay markaa ahayd waraayatuhaa calankoodu wuxuu ahaa awalu raayatin calan calankii ugu horreeyey Eh, caqadadhaa uu gunuday lagu guntay yaddu rasuuli illaahi rasuulka gacantiisa salawaatu ullaahi calayh wa amiiruhaa amiirkooda cabdullaahi bnu jaxshin ahaana awalu man buu ahaa kii ugu horeeyo duciya loogu magacdaro loogu yeeray biamiiri اlmu'miniin uma intaa bacdi kaanad waxaa dhacday oo la gaaray baderun dagaalkii beder faabla wuxuu ka muujiyey fiiha dagaalkaa beder cabdullaahi bnu jacshin min kariimi اlbalaa'i wacdara kan u weyn buu ka muujiyey maabuu ka muujiyey wacdarahaasoo yuliiqu u cuntamo u qalma biiimaanihi iimaankiisa imaankii uu lahaa wacdara u dhigmo u qalma ayuu ka muujiyey lamaa jaaءad markii ay timid uxudun dagaalkii uxudna fa kaana licabdullaahi bnu jaxshin waxaa uga sugnaa iyo wa saaxibihi saaxiibkiisii sacd ibn abi waqaas macahaa uxud micigeeda qisatun sheeko laatunsa aan la hilmaami karin dagaalkii uxud markuu galay asaga iyo sacad qisa uga sugnay dagaalka aan la iloobi karine falnatrig aan u dhaafno haddana oo aan uga baxno alkalaama hadalka lisacdin sacd liyarwiya lana suu noogu soo tebiyo qisatahu qisadiisa iyo wa qisata saaxibihi saaxibkiisii cabdullaahi qisadiisa labadooda qisadii kaga sugnay dagaalka ha noo soo tebiyo ha noo soo wariye bal hadalka aan u dhaafno qaala sacd wuxuu yidhi ibnu waqaas ibnu abi waqaas lamaa goortii kaanad la gaaray ahaatay uxudun dagaalkii uxud laqiyanii waxaa ila kulmay cabdulaahi bnu jaxshin labadoo dagaalkay ku jireen cabdulaahi baa iga hor yimid wa qaala wuxuu ii yidhi alaa tadcu llaaha miyaanan ilaahay baryaynin alaa tadcu miyaanan tuugaynin allaaha alle ilaahay aan tuugna macnaha faqultu waxaan idhi wihi sacad balaa haye waa yahay fakhalwnaa aanwaxaan khaali ku noqonay fakhalwnaa waxaan aadnay fii naaxiyati naaxiyad iyo meel gees ah ayaa khalwa ku noqonayo keligeedba waxaan ku qalwaynay gees fadacawtu waan toogay ilaahay faqultu waa sacad anaa bilaayo buu dhahay baryihii faqultu waxaan idhi yaa rabbi rabbiyow idaa laqiitu haddaan la kulmo berito alcaduwa cadowga falaqinii ila kulmi rajula nin iga horkeen oo ila kulmi shadiidan ba'suhu baaskiisa iyo xooggiisa iyo dagaalkiisuu daran yahay nin baas daran leh oo gaalada ka mid iga horkeen shadiidan ay daran tahay xaraduhu xanaaqiisa ciilka uu muslimiinta u qabana ay aad u daran tahay iga horkeen uqaatiluhu aan la dagaalamo wayuqaatilunii asagana ila dagaalama inaan seefa isdhaafsano ilaah iga horkeenkaa uma arzuqnii igu arzuqoo isii addafara guusha calayhi korkiisa inaan ka guulaysto ilaa intaa markaan iska hornimaado cabaar cabbaar seefa isdhaafsano dafriga iyo guusha isii buu yidhi calayhi korkiisa aan ka guulaysto xataa aqtulahu ilaa aan dilo waakhuda aan qaata salaba hubkiisa hubkiisana aan aniga la wareego faamana cabdullaahi cabdullaahi aamiin buu yidhi waa cabdullahi bnu jaxsh calaa ducaa'ii baryahaygii tuugitaankaygii ahaa nin xoog badan xanaaq badan baas badan inuu ilaah iga hor keeno labadeena isdagaalno ila dagaalamo anaan la dagaalamo ka alla igu arsuqa guusha oo aan dilan xubkiisa qaato waa ii aaminiyeeyey oo aamiin buu ii dhahay cabdulahi bnu jaxshin calaa ducaa'ii yaa soo haray cabdulahi bnu jaxsh uma qaala wuxuu yidhi cabdulaahi waaye allaahumma ilaahayow anigana arsuqnii igu arsuq oo waxaad igu arsuqdaa iga hor keentaa waay rajula nin shadiidan ay daran tahay xaraduhu xanaaqiisa aad iigu xanaaqsan shadiidan ay daran tahay ba'suhu baaskiisa iyo xooggiisii dagaalkiisa uqaatiluhu fiika adi abidartaa aan ula dagaalamo wayuqaatilunii asagana ila soo dagaalamaa uma ka bacdi ya'khudunii iqabta iga adkaada macnaha iqabta anigoo dhan oo fayjadacu uu gooyo anfii sankayga wooduniyo dhegahayga markuu iga adkaadana sanka iyo dhegahayga googooyo fa idaa laqiituka haddaan kula kulmo anoo san iyo dheg go-an hadan berito oo qulta aad idhahda fiima judica anfuka wadunuka maxaa sankii dhegta lagaaga gooyey fa aquul aan dhaho fiika adi dartaada la yeelaylahayo diintaadaan difaacaayey sankan waxaa loo gooyey waa adi dartaa dhegteeda waxaa loo gooyey ilaahu adi dartaa fa aquulu fiika aan dhaho iyo wa rasuulika rasuulkaaga diinkiisa anoo difaacaya oo fataquul aad idhahda rabbi sadaqt waa runta qaala sacad ibn waqaas wuxuu yidhi laqad kaanad waxay ahayd dacwatu cabdullaahi bnu jaxshin cabdullaahi bnu jaxsh ducadiisa khayran mid ka khayr badan oo ka fiican min dacwatii dacwadeeda walaalayaga duca fiicnaa buu yidhi aniga inaan dilo iyo inaan hubka qaatiya ku ducaystay asagana dheg iyo san in laga goyo ku ducaystay falaqad ra'aytu waxaan arkayba aakhira nahaari maalinta aakhirkeedii gelinkii dambe waqad qutila isagoo la dilayoo wamuila fiihi wamuila bihi la bedelay la gooyey macnaha sankii dhagaha laga gooyey wa ina anfahu sankiisii wa udnahu dhegtiisaba la mucallaqaani laga soo laalaadiyey calaa shajaratin geed geed baa intay ku soo bikhaydin dun xarig inta lagu xihay sankiisii dhegihiisii ay saa u soo laalaabaan ayaan arkay buu yidhi aakhirka galabtii istajaaba allah ilaahay baa ajiibay dacwata cabdullaahi bnu jaxsh faakramahu wuxuu ku karaameeyey ilaahay cabdulaahi bishahaadati shahaado kamaa akrama suu ugu karaameeye u siiyey biha shahaadadaa khaalahu abtigii abtigiisaa dagaalka ku jira abti u ahaa sayid shuhadaa shuhadada sayidkoodii geesigii xamزa bn cabdالmuطalib asaga iyo abtigii xamزi bn cabdالmuطalib shahaada ilahay meesha ku siiyey fawaarahumaa wuu asturay waa uu aasay alrasuul اlkariim rasuulkii sharafta lahaa macan ayagoo wada jira wiilkii abtigii wuxuu ku aasay fii qabri waaxid hal qabri keliya waxaan soo sheegnay e, dhimashaduna way badnayd godadkana saa loo muqodi karin uxud muslimiinta dhaawac waxyaabaa ku yaalay aad bay u daalanaayeen xiddo keliya in qof keliya qabri lagu aaso waa la awoodi waayey sidaa darteed baa labalaba iyo saddex saddex laysugu duugay wa dumuucuhu ilintiisii alطaahiratu طaahirkeed waa rasuulka sal اla alيه wasalam ilmadiisii طaahirka ahaydna turawi ay waraabinaysay haraahumaa ciidooda indhihiisa biyihii ka socday rasuulka ee daahirka ahaana waxay cabaayeen oo ay waraabinaayeen haraahumaa ciidoodii almudammakha lagu dhoobay biuyuubi shahaadati shahiidnimada udugeeda shahiidnimo udugeeda ciiddii lagu dhaboobay oo la marmariyey yaa nebiga indhihiisii biyihii ka yimidna uu markaa ku waraabinaayey taasay markaa cabaayeen meesha waxaan oga baxnay cabdullaahi ibnu jaxshin qisadiisii qaybtii koowaad ee kitaabkana meeshaas uu ku dhammaaday waa toddoba qaybood waxaanu geli doonnaa haddana kitaabkii labaad iyo saxaabiga ugu horeeya beritooda haddii rabbi idmo yuu noqon doonaa abu cubaydat ibnu jaraax ninkii qiimaha badnaa qiso macaan lahaa rabbi agtiisana sharaftii wanaagga ku lahaa ummad kasta amiin bay leedahay wa amiinu haadi lumma abu cubaydii berita haddii ilaahay idmo subxaana wa tacaala meesha haynoo joogto wabilaahi tawfiiq wallaahu سبحانه وتعالى أعلم يا حمزة ها waxaa jirta bacdamaa labadaba isku dudubay saddex saddex markii dambe waa la kala bixiyey waa tajaabir uu leeyahay abe waan soo bixiyey kligiisaa meelgeeye dhag un baa ka maqneed wa kale kama weyn waxyaaba noocaas jira waa laga saaraya